بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلف وحكاها الله ruknigii afraad iyo kii shanaad oo ah azawju walweliy zawjkii iyo weligii ayuu kaga hadli doonaa intayna fasalkan gudo gelin waxaan tilmaamaynaa masalo wakhtigeenna aada u dhacda oo loo baahan yahay laakiin kutubtii fiqigii hore aan ku xusnayn waa in gabadhii lagu meheriyo wasaa'isha isgaarhsiinta ama wasaa'il itisaal alxadiida sida teleefanada iyo waxaa weeye internetka iyo waxyaabaha dadku ay ku wada hadlaan isgaarsiinta ah masaladaas majmac اfiq alislaami addawli majmacaas oo fuqaha badan oo mucaasiriin ay ku kulansan yihiin oo waddamo kala duwan ka yimi waxay qaraar ku soo saareen in aysan bannaanayn in gabadhii lagu meheriyo wasaaئiشhan casriga ah ayadoo weligiina uu meel joogo zawjkii loo meherinaya gabadhan uu meel kale uu joogo oy markaa ku ku wada xidhirayaan aaladan casriga ah oo yani telefonkii iyo internetkii iyo wixii la halmaado waxayna ku tacliiliyeen maadaama yani codadku isshabihi karaan oo waxa weeye khalad uu imaan karo ayaa ixtiyaad ahaan ayadoo loo dadaalaya nikaax ayay taasi reebanta eh, laakiin culimo kale waxay ku tageen in la kala qaadayo wasaaئisha itisaalka wixii maqal ah ma banaano oo uu reeban yahay sida ay ku tageen majaamicda fiqiga ah wixii maqal iyo muuqaal oo mar oo lais arkayo laisla maqlayo waxa weeye iyadu way bannaan tahay sababtoo ah ciladii hadda la sheegay ee ahayd in codadku isshabahayaan ayaa meesha ka baxaysa mar haddii qofka suuradiisii la arko isagoo hadlaya oo life loo arkayo dee markaa eh, ma imaanayo ishkaal ah in eh, waxa weeye codkiisa cod kale uu ku khaldamo ama qof kale uu tadliis sameeyo oo isu ekaysiiyo qofka kale marka taasi ma imaanayso qofkii waaba la arkaa life baa loo arkaa waana la maqlayaa codkiisi marka taasi waa asaxaysa waayahay masaladan eh, mualifku wuxuu kaga hadlayaa baan idhi fasalkan azawj walwaliy waa rukniga afraad iyo rukniga shanaad ee arkaantii he arkaantii nikaaxa ka ah horey waxaan usoo tilmaannay zawjku inuu leeyahay sideed waxaa weeye shardi sideeddaa hardiga labaadna waxaa weeye macnaha inuu xalaal yahay uusan xaj iyo cumro toon uusan xarmanayn ilan qofka muxrimka nikaaxiisu ma asaxaya in loo guuriyo hardiga labaadna waxaa wey alikhtiyaar inuu ikhtiyaarkiisa gabadha ku guursanayo oo aan lagu dirqinayn mukrah waa inuusan ahayn hardiga saddexaadna waxa wey altacyiin in la cayimo oo la magac dhabo oo qof mucayana uu yahay zawjki maxaa kaa baxa hadduu mubham yahay lo dhaho zawajtu haadihi almara liaxad rajulayn labada nin mid ahaan baan u guuriyey ma asaxayso waa in la cayimaa midka loo guurinayo shardiga afraadna waxaa weeye cilmuhu bismi اlmar'ati aw cayniha waa inuu ama caynteed cilmuhu bismi اlmar'ati aw caynaha haweeneyda loo meherinayo ama magaceeda waa garanayo ama caynteeda waa inuu garanayo shakhsigeeda inuu garanayo xataa hadduusan magaceeda garanayn uu arkay gabadha waay hardiga hanaadna waxaa weeye cilmuhu bixillihaa lahu waa inuu garanayo haweenaydan inay alaal u tahay inay xalaal u tahay waa inuu garanayo ama uu ogyahay hardiga lixaadna waxaa weeye ukuuratuhu ukuuratuhu yaqiinan inuu lab yahay yaqiinan inuu wax shakia ku jirin waa inuu nin uu yahay maxaa kaa baxay khunihii baa kaa baxay labeedkii mushkilka ahaa alkhun almushkil waaya gabadh looma meherin karo hardiga toddobaad waxa weeye cadamu maxramiyati cadamu اlmaxramiyati baynahu wa baynaha inaysan wax maxramiya udhexayn asaga yahee gabadhii uu mehersanayo waa inaysan maxramiya udhexayn maxramiya waxa laga wadaa waa in yacni guurkeedu xalaal u yahay bimacnaa uu gayaankeedu yahay waaya shardiga sideedaad alahliya inuu ahliye leeyahay ahliya waxa loga jeeda inuu qof qaangaara oo caqlila u yahay maxaa kaa baxay hadduu ilmo yar yahay ama uu waala yahay asagu markaa gabadhii ikhtiyaarkiisa kuma guursan karo waa un loo meherin gabadha waa loo meherin karaa weligiis ugu meherin karaa laakiin asagu ma aqbali karo lama baashiri karo caqdigii nikaaxa lama baashiri karo hadduu ilmo yar yahay iyo hadduu waala yahay sideeddaa shardi ayaa loo shardinayaa zawjka weligiina waxaan soo tilmaanay ko iyo toban shardi in loo shardinayo ko iyo tobankaas qaar ka mid ah inta ugu muhiimsan baan tilmaamaynaa shardiga koobaad waxa weeye alikhtiyaar waa inuu ikhtiyaarkiisa ku meherina gabadhi oon la khasbin shardiga labaad alxuriya waa inuu xor yaho weligii ma noqon karo addoon ila addoonku wilaaye ma lehe shardiga saddexaad addukuura waa raganimo waxaa kaa baxay haweenaydii weli ma noqon karto waaya shardiga afraad altakliif waa inuu baaliq yaho caaqil ilmo yar ama qof waalan weli ma noqon karo shardiga shanaad cadam اlfisq waa inaanu faasiq ahayn ama waxaa ka cabiri karaa alcadaala waa inuu cadli yahay waxaa kaa baxay qofkii faasiqa ahaa asna weli ma noqon karo shardiga lixaad waxaa weeye cadam ikhtilaali الnadar biharamin aw khabal cadam ikhtilaali الnadar waa in qofkan caqligiisii una yani khalal ku jirin oo weyni gabow iyo asaasaq waa inuusan ku dhicin ama xoogaa dhinaan maskaxdiisa inuu ku imaanin shardiga toddobaad cadam alixraam waa inaanu muxrim ahayn ilaa weligu hadduu muxrim yahay gabadhii ma meherin karo intaa uu muxrimka yahay shardiga sideedaad itixaadu diin waa in gabadha uu weliga u yahay iyo asagu ay isku diin yihiin oo waxa weeye hadday gabadhu muslimo tahay asna waa inuu muslim yahay gabadh muslimad ah gaal weli uma noqon karo shardiga sagaalaad cadam alxajr waa inuuna maxjuur calayhi uusan ahayn wixii kale intaan ka soo harana waxaad ka eegan doontaan eh, kutubaha shuruuxda iyo eh, kutubaha fiqiga kala duwan wuxuu idhi laa tusawiju ma meherinayso imra'atun haweeney nafsaa nafteeda ma guurin karto biidnin idan kuma guurin karto walaa ayrihaa walaa tusawiju imra'atun haweeney ma guurin karto hayrahaa kayrkeed biwakaalatin wakaalo kuma guurin karto walaa taqbalu nikaaxan nikaaxna uma aqbali karto liaxadin qofna uma aqbali karto haweenaydu nafteedana ma meherin karto cid kalena ma meherin karto waaya ayadoo lama baashiri karto sinaba caqdiga nikaaxa xataa haddii weligeed u fasaxo dhaho naftaada meheri nafteeda ma meherin karto waaya bimacnaa nikaaxu wuxuu u baahan yaha weli nikaaxu bilaa weli ma asaxaya wey iijaab iyo qabuul toona gabadhii ma samayn karto maxaa yeeley horta maxaasir alcaadaad gabadh ooma qalanto inay baabkan ay gasho oy nafteeda meheriso yacni xishoodkii gabadha looga baahnaa ayay taasi ka hor imaanaysaa ilahayna wuxuu uhi wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala الnisaa raggu waxay mas-uul ka yihiin dumarka waxaa kaloo ilah yihi falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahunna ha u diidina inay guursadaan aswaajtooda dumarkii inay aswaajtooda guursadaan ha u diidinu ilah yidhi haddaad awliyadii tihiin imaam shaafici wuxuu yidhi aayaddan waa deliilka ugu cad ee tusinaya inuu weligu uu shardi yahay maxaa yeele hadduusan shardi ahayn cadligiisa diididdiisu wax macnaha mayna samaysan hadday gabadhu ismeherin karto maxaa looga baahan yahay weliga cadligiisa haddii xataa uu diido way meherin kartaa nafteeda waxaa kale oo daliil sariixa xadiidkii nebigu yuhi salى اllahu alayh wasalam laa nikaaxa ila biwaliy nikaax ma asaxayo weli la'aan weli la'aan nikaaxi ma asaxayo xadiidkii ibni maajana waa ku ahaa laa tusawiju اlmarأaةu اlmarأaةa wala اlmarأaةu nafsaha haweenaydu haweeneyda ma meherin karto haweeneydu nafteeda ma meherin karto laakiin haddii haweeneyda weli inay weydo xaakimna ay weydo oy markaa arrinkeeday u dhiibato nin cadli ah oo muxakam ah oo idhahdo meheri ayadii ninkii ay doonaysay inuu mehersado ay ku heshiiyeen oo ninkaa ay taladeeda u dhiibato ninkaa wuu meherin karaa waa haddii la waayo weli wax weli aysan lahayn haweeneyda isla markaa garsoore uusan jirin markaa qof muxakama wuu meherin karaa maxaa yeel tani waa daruura daruuratu tabiicu almaxduuraat waayahay haweeneyda haddaba nafteeda ma meherin karto haweeney kalena ma meherin karto wakaalad kuma meherin karto biwakaalad oo weligii wakiishay wilaayana kuma meherin karto wakaaladna kuma meherin karto waaya laakiin haddii ka waran weligu uu inantiisa uu u wakiisho inay nin kale ee wakaalad u dhiibto ay gaadhsiiso oo ninkaa ay gaadhsiinayso uu asaga wakiil ka noqday ayada usan wakiil ka ahayn taasi ma asaxaysa nacam way asaxaysa maxaa ilahay halkan waa safiir baxdi ah ayadu markaa wax mayna wakiilanin ee waa loo soo diray oo ninkaa gaadhsii waxaad ku dhahdaa heblaayo inantaydan meheri oo ninkaa hebela ku meheri aabbahay saasuu ku yidhi ku dheh marka ayadu way gaadhsiinaysaa un mooyaane ayadu markaa waxma wakiilanayso ee waa safiir maxdi ah oo aabbaheed ayay ka gaarsiinaysaa wakaalada sidoo kale wuxuu ku yidhi walaa taqbalu nikaaxa liaxad qof kale nikaax uma aqbali karto umana guddoomi karto wilaaye iyo wakaalatoona maadaama aysan ka asaxaynin inay nafteeda u aqbasho qof kalena uma aqbali karto waa kay ahayd markii wakaaladda lagu soo dhaaftay fii baab alwakaala shardiga wakiilka wuxuu ahaa sixatu mubaasharatihi linafsi inuu naftiisa tasarufkan u baashiri karo marka qofka naftiisa aan tasarufkan u baashiri karin qof kalena he wakiil uma noqon karo wakiil uma noqon karo faaqid الshay laa yucطiih laa تزawج imra'aة haweeney ma guuriso nafsaha nafteeda biidnin idan weligeedu u idmay kuma guuriso iyo idan la'aantiiba walaa hayraha walaa تزawju ma guuriso imra'aة haweeney hayraha ayrkeed haweeney kale ma guuriso biwakaalatin wakaalad weligeedu u wakiisho walaa taqbalu mana guddoonto nikaaxa nikaax liaxadin qofna uma guddoomi karto walwau kulan fii nikaaxin nikaax dhexdii dhacay bilaa weliyin welila'aanna dhacay yuujibu kulankaasi wuxuu waajibinayaa mehral mili gabadha dumarka la midka ah waxa lagu meheriyo oo kale unbuu waajibinayaa lal xadda xadsama waajibinayo waaya halkan masale muhimu mualifku tilmaamaya nikaaxa waxaan idhi waxaa shardi u ah weli ka warran hadduu dhaco nikaax bilaa weli ah isla markaa gabadhii ninkii ku guursaday bilaa weliga uu gabadhii u tago oo uu kula dhex maro maxaa halkaas ka waajibaya horta nikaaxaasi waa nikaax faasid ah waa nikaax faasid ah waxaana ka waajibaya mahru mil gabadhii waxaa loo xukminayaa maadaama mucaasharo ay dhex martay ninkii in mahrulmili loo xukumo waayahay mahrulmiliga waa maxay hawe dumarka ayada la midka ah ee tolkeed iyo cashiradeed meherka waxa weeye laga bixiyo mid la mid ah ayuu siinaya gabadha waayahay taasna waxaa daliilu ah xadiidkii abu daawuud wariyey ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyaha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun baailun saddex jeer bu nabig uri slam haweenaydii guursataa idanka weliga la'aantii nikaaxeedu waa baail fain dakhala bihaa haddii uu ninkii u tago falaha almahru mahar ayaa u sugnaaday bima min farjihaa farjigeedi wixii ka xalaashaday sababtiisa waaya rawaahu tirmidiy waxasana wa abu daawuud sidoo kale xagga xadka ninkii ma la xadaya magac lama xadayo oo maxaa xadku u dhacay maadaama masaladan masale khilaafi ay tahay oo culummada ayna isku waafaqsanayn nikaaxani inuu yahay nikaax faasid ah ayaan xadkii u ridnay maxaa yeele qaacidadu waxay leedahay alxuduudu tudra'u bishubahaat xuduudda waxaa lagu tuuraa oo lagu difaacaa shubahaat waayo maadaama meeshan shubha ay jirto shubha maadaama ay jirto culamada isku khilaaftay ayaan leenahay adka ku waajibi maayo la adi maayo xad zina la adi maayo ama ha ictiqaadi inuu xaaraan ka yahay ama yuusan ictiqaadin maadaama culamada isu khilaafen ilan jumhuur culamaa nacam waxay qabaan inuu guurkan yahay guur faasida maadaama bilaa weli u yahay laakiin abu xaniifa qaba inuu nikaax bilaa weli u asaxo waaya haddaba qofkan maxaa lagu samaynaya lama xadeeyo laakiin waa la tacsiirinaya hadduu ictiqaadsan yahay inuu xaaraan yahay maxaa yeele wuxuu sameeyey fal macsiyo ah oo wax had aysan ka waajibin iyo kafaaratoona marka waa la tacsiirinaya haddii laakiin asagoo weli gabadhii u tegin oo wax mucaasharo aysan dhex marin gabadhiina aan la kala geynin waxaa weye weligii uu u meheriyo asna uu aqbalo waxa weeye markaa xalaal bay u noqonaysaa nikaaxina sidaas ugu asaxayaa hadduu ka warran markii la yidhi gabadhan xalaal kuma ah u dhaho waan furay saddex bay iga furanta hadhow ma la dhahaya saddex bay kaaga furan tahoo waxaa weeye ilaa in nin kala guursato xalaal ku noqon mayso maya sababtoo ah aslan dalaaqan maxalkiisa u dhacin xaaskiisii maba haba aslan marka waa loo meherin karaa masale kale oo muhiima meesha taala nikaaxna hadduu yahay bilaa weli waa sidaan sheegnay hadduu bilaa shuhuud yahayna waa saasoo kale malifku wuxuu noo sheegay bilaa weli hadduu yahay bilaa shuhuud hadduu yahayna waa saasoo kaleoo haddii eh, gabadhii uu guursado iyadoo wax markhaati aysan joogin meeshii waa tan haddaan sheegna oo kale waxa weeye maharmatal lagu waajibayaa xadna lagu yeelan maayo haddii maxaa yeele imaam maalik baa tanna khilaafsan tanna imaam maalik baa khilaafsan wuxuu leeyahay nikaax bilaa shuhuud waa asaxaya haddii nikaaxii bilaa weli wa bilaa shuhuud ya ka war aniga maa gabadha heshiiyey ninkii gabadhii un baa heshiiyey maama ku guursada haa tasawajtuki waa ku guursaday qabiltu ayadna waxay tii waan aqbalay ama waxay tihi zawajtuka nafsii nafteeda kuu meheriyey asna wuxuu ihi qabiltu nikaaxaki nikaaxaga waan aqbalay wabilahi tawfiiq labadoodu ma ismehersadeen haddii taas dhacda ka warrama wayna dhacdaa culamo badan baa arrintaas ka qeeliya oo waxay dhaheen masr bay aad uga dhacdaa jaamacadka masr waayahay nikaax bilaa weli wa bilaa shuhuud waa baatil walidaalik waxa weeyaan zino ayuu ku dhacay hadduu saa gabadha ugu tago xadkiina uu ku waajibaya maxaa yeele wax shubho meesha taalla ma jiro maxa yele culamadu iskuma khilaafsano inuu nikaaxa noocan uu yahay nikaax baadila wuxuu idhi wayuqbalu waa la aqbalayaa iqraarulweliyi weligii inuu qiro qiritaankiisa uu qirayo binikaaxi nikaaxi waase goorba in istaqalla hadduu la keliyeysanayo bilinshaai curintii nikaaxa la curinayo wailaa haddii kale oo uunan la keliyeysanaynin curinta nikaaxa falaa iqraarkiisu ma asaxayo waaya wayuqbalu waa la aqbalayaa iqraaru lbaaliqati gabadhii qaangaadhka ahayd qiritaankeeda alcaaqilati caqliga lahayd binikaaxi nikaax ay qirto cala ljadiidi jadiid haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii weligii uu qiro uu ku qiro muwaliyadiisii gabadhii uu mas ka ahaa in ay ku nikaaxsan tahay nin qiraalkaas ma la aqbalayaa wuxuu idhi haddii uu awoodi karo ninkan weliga ah imikadan inuu inantaas u guuriyo ninkan hadduu awood u leeyahay taas qiraalkiis waa la aqbalayaa hadduuna awoodi karinna inuu imika nikaax curiyo oo gabadhan u guuriyo ninkan qiraalkiisi ma ansaxayo maxaasaa loo leeyahay maxaa yeele qaacida fiqiga waxay leedahay man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa alaa qofkii hay inuu curiyo awoodi karaa qiraalkiisana wuu awoodi karaa qofkii aan awoodi karin hay inuu curiyana qiraalkiisa ma awoodi karo taa macnaheeda waxaa weeye haddii maalan weligan uu yahay weli mujbir ah waa aabbo ama waa awow inantiisii muxuu idhi ninkaasaan ku meheriyey isagaaba qiray marka maadaama uu awoodi karo iminkaba inuu u guuriyo inantaas maadaama weli mujbiroo gabadhan khasbi kara uu yahay dee markaa uu asaxaya ninkan u guuriyana uu yahay kuf ninkan u guuriyana uu kuf yahay gabadhii de gayaankeedii ah qiraalkiisi wuu asaxaya haddii uusan awoodi karin inuu nikaaxii uu curiyo oo iminka uu sameeyana oo maalan weli mujbira maba ahba waa walaalkeed gabadha walaalkeed wayaan gabadhii buu ku qira wuxuu ihi anaa ninkaa u meheriyey marka qiraalkiisi la aqbali maayo alkiisii haddaan markhaati cad loo haynin la aqbali maayo sababtoo ah iminka haddii la dhaho ma meherin kartaa gabadhi ma meherin kara ilaa ina iyado he u fasaxda mooyaane fasax la'aanteed ma meherin karo walaalka laakiin aabbihi awgii way fasax la'aanteed bay meherin karaan waa inantii weliba waxa wey bikrada ahayd ba laga hadlaya ee carmalkaan ahayn way noo imaan doonta waaya haddii gabadhii laftirkeeda ay baaliqe ay tahay oo iyadoo baaliqe oo caaqilo ah ay qirto inuu ninkan uu guursaday oo ay xaaskiisi tahay nikaaxa ay qirtay ma laga aqbalayaa waa la aqbalayaa hadda tan qaacidada khilaafsanta ogaata man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa sooma ahayn ay man laa yamliku alinshaa laa yaqbalu laa yuqbalu iqraaru qofkii inshaaga aan awoodi karin iqraarkiisa lama aqbalay sooma ahayn gabadhan hadda hadii loo naftaada meheri ma meherin karto ogaan soo maa haddana iqraarkii iqiraysa nikaax waan aqbalay marka masalada waxay mustatna ka tahay qaacidadii qaacidadii baa laga soo reebayaa waa gabadhii baaliqada ahayd ee caaqidada ahayd xurada ahayd waxa weeye ama bikr ha ahaato ama carmal ha ahaatee hadday nikaax ay qabto nin inay ku mehersanta ninkaas isla markaana ninkii arrinkaa uu qiro u rumeeyo dha waa runte waa xaaskaygii qiraalkeedaa waa la aqbalayaa xataa hadduu weligeedii beeniyo xataa haddii labadii markhaati ay beeniyaan waatan soo maa maxaa yeele nikaaxu waa xaqii zawjeenka mar haddii ayagu ay qireen hadalkooda waa la qaadanaya waxaana suuragal ah in weligiin uu hilmaamay labadaa markhaatina inay been sheegayan baaba dhici karta waatan soo maa laakiin gabadha waa ina tafsiilaysaa iqraarkeedu dhahdaa ninkan waxaa ii meheriyey weligeyga ridahaygana wuu igu meheriyey laba nin oo markhaati ahana goobjoog bay ka ahayen waa inay sidaa u faahfaahaysaa khiraadka marka waa la aqbalaya hadduu ninkii uusan beeninin ay tihi waa ninkayga wayuqbal waa la aqbalaya iqraar weliyi weliga qiritaankiisa uu qira binikaaxi nikaaxin istaqalla hadduu la keliyeysto ama uu la keliyeysan karo bilinshaai curin nikaaxi uu curinayo wailaa haddii uuna la keliyeysan karin falaa lama aqbalayo qiraalkiisii uu qirayo nikaaxa uu muwaliyadiisi ku qirayo wayuqbal waa la aqbalaya iqraaru baaliqati gabadhii qaangaarka ahayd qiraalkeeday qiraysay alcaaqilati caqliga lahayd binikaaxi nikaaxa ay qirto cala jadiidi qolkaa jadiidka haddaan qabano walilabi abi waxaa u bannaa taswiiju lbikri gabadhii ee gashaantida ahayd inuu u guuriyo sakiiratan xaal ay tahay mid yar aw amase kabiiratan mid weyn bikayri idnihaa idan la'aanteeda wayustaxabu waxaa la suneeyaa istidaanuha inuu ka fasax qaato idan weydiisto gabadhii bikrad ahayd ayaa la sunneeyaa walayse lahu ooma bannaano taswiiju ayibin gabadhii carmalka ahayd inuu u guuriyo ilaa biidniha idankeeda mooyaane waaya fain kaanad hadday tahay carmalkii gabadhii carmalka ahayd sagiiratan mid yar hadday tahay lam tusawaj lama guurin karo xataa tabluqa ilaa ay ka qaangaadho waljaddu awowgii kalabi aabbihi buu la mid yahay cinda cadamihi cadamilabi aabbihi markii la halkan mualifku wuxuu ka gudagelayaa asbaabtii wilaayada asbaabta wilaayada ee weligu qofku welig ugu noqon kara gabadh waa afar sabab koobaad waa aabbannimo alubuwa sababka labaad waxa weeye cidqi qofkii inuu addoon xoreeyo sababka saddexaad waxa weeye casabatu almuctiqa casabadiisa ama qaraabadiisa sababka afraadna waa sulaan waa suldaankii ama boqorkii muslimiinta wuxuu ku yidhi haddaba sabab koowaad mumalif ku bilaabay waa aabbihii ee ubuwadii weeye wuxuu idhi aabbihii wuu u guurin karaa gabadhii bikrada ahayd ee weli aan nin loo meherinin ayadoo yarna wuu guurin karaa iyadoo weynna wuu goorin karaa bilaa idin marka aabbaha iyo awowga ayaa awliyadoo dhan u xoog badan maxaa yeele ayaga waxa la yidhahda weli mujbirahoo inanta gashaantida ah bilaa idan bay u guurin karaan ama ha yaraato ama ha weynaato biayr idniha ah way guurin karaan haddaysan wax cadaawad u dhexayni bay dhaheen culimmadu waxaana taa daliilo ah xadiidkii daara qudni u wariyey uu soo saaray ahayibu axaqu binafsiha min waliyiha gabadha carmalka ah nafteeda ayaga iyadaa ka mudan weligeed walbikru yuzawijuhaa abuuha gabadha bikriga ahana aabbaheed ayaa u guurinaya waaya yuawijuhaa abuuha marka halkaasa laga qaata maadaama uu nabigu kala qaaday calayhi salaatu wasalaam carmalkii iyo gabadhii bikrada ahayd riwaayada muslimna waxay ahayd walbikru yastamiruha abuuha gabadha bikrada ah aabbaheed ayaa amar weydiisanaya laakiin riwaayadaas waxaa lagu xambaaray nadbi sunanimo ayaa lagu ambaaray yastamiruha amar buu weydiinaya abeed gabadha bikrada ah nadbi sunanima lagu ambaaray midda kale waxaa gabadha bikrada ah la yidhi weligeedaa u guurinayaa maxaa yeelay waa gabadh aan ragga la mucaasharoonino xishood badan baa ku jira oo ay khajilaysa marka nafteeda ma guurin karto lakiin gabadha carmalka ah dee waxay doonaysay waxay diidaysa way caddayn karta oo ragga way la soo mucaasharootay laakiin waxaa la yidhi aabbuhu markuu gabadha bilaadan uu guurinayo shuruud bay leedahay shardiga kooaad waa inaysan gabadha iyo asaga aysan wax cadaawada muuqata usoo dhowxaynin hadday cadaawad muuqato udhaxayso xoogaa isku yarshidaya iyadiga aabbeen waxa weeye markaa uma guurin karo shardiga labaad waa inuu guuriyaa nin kuf u ah oo gabadha gayaankeedii ah kafaaadana noo imaan doonta waxyaabaa loo ictibaarinayo shardiga saddexaad inuu ku guuriyo gabadha mehri mitrigeeda mehri mitrigeeda wax iyadoo kale lagu meheriyo waa inuu ku meheriyaa waynuusan mehermitligeeda ka naaqusinin shardiga afaraad mehermitligaas inuu yahay min naqdi اlbaled lacagta waddanka laga isticmaalo shardiga shanaad waa inuu zoojku waa inuusan zoojku ahayn mucsir nin cayr ah oo meherkii baan iska bixin karin shardiga lixaad waa inuusan u guurinin nin ay ay dhib ku tahay inay la mucaasharooto sida nin indhoolo oo kale iyo oday gaboobay oo dee da'ahoo dee waxbaba aanhayn howlgab ahay wax noocaasa shardiga toddobaad waa inuunan xaj ku waajibin aduu aj kuwaajib waa laga yaabaa inuu zawjkii uu ku meheriyo markaa xajkii u diido ila aq buu le inu diideen waaya intaa markaan ogaanay gabadha bikrada waxaanani weligeedu aabbaheed iyo awowgeedba way khasbi karaan oo bilaa idan bay u guurin karaan laakiin waxaa fiican in idankeeda la qaato hadday mukalafata si de qalbiga loogu qaboojiyo niyadda loogu dhiso ama haddaysan mukalafo ahayn inan yar ay tahay waxbadda idankeedu macno ma samaynayo laakiin gabadha carmalka ah weligeedu uma guurin karo ilaa inay fasaxda mooyaane in fasax laga qaata mooyaane maxaa yeele xadiidkii wuu ku ahaa nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa tunkixu اlayaama xataa tastamiruuhun rawahu tirmidi yani dumarka carmalka ha u guurina ilaa aad amar weydiisaan midda kale gabadhan saan soo tilmaanay maqsuudka nikaax way garanaysaa sida darteed lama kasbi karo sida gabadha bikrada oo kale haddii ay ka warran gabadhii carmalka ahayd ay yartahay waaba inan yar markaa looma meherin karo dee mar ayadoo inan yar intii la dhiso kadibna ninkii ay kalatay intuu la aqalgalo uu iska fasaxo ayadoo weli aan qaangaarin gabadhaas ilaa ay intay ka qaangaarayso weligeedu ma guurin karo walaa aabbaheed walaa awogeed walaa awliyadii kale sababtoo ah idankeedii baa loo baahan yahay inay fasaxdaa shardi ah wakaan soo tilmaamay fasaxeediina halkan ma shaqaynaya maadaama he maadaama ay sakiiro tahay oo eh, qowlkeeduusan muctabar ahayn marka saasuu guurkeedii uu ku istaagayaa ilaa ay ka qaangaadho markay qaangaadho maa loo guurinaya awowguna aabbaha muu la mid yahay cinda cadamihi markii aabbaha la waayo awowga ayaa meeshii aabbaha gelayo asna waa weli mujbir ah inantuu awogu u yahay waxa weeye bilaa idan ayuu ku meherin kara hadday bikri tahay hadday ayib tahayna waa inuu ka fasax qaataa walilabi aabbihii waxaa u bannaan taswiiju اlbikri gabadhii bikrada ahayd inuu guuriyo sagiiratan xaalay tahay aw amase kabiiratan mid weyn idan la'aanteeda oo yustaxabu waxaa la sunneeya istiidaanuha in laga idan qaato laga fasax qaato walaysa lahu aabbihii uma sugnaanin taswiiju fayibin gabadhii carmalka ahayd inuu guuriyo ilaa biidniha idan la'aanteeda ilaa bidnihaa inay fasaxda mooyaane ilaa biidnihaa fasaxeeda mooyaane fain kaanat haddaba hadday tahay gabadhaa carmalkaa sahiiratan mid lam tusawaj lama guuriyo xataa tabluqa ilaa ay ka qaangaadho waljaddu kal abi aabbihii muu la mid yahay cinda markii la waayo wa sawaaun waxaa isku ah oo siman zaalat ilbikaaratu zaalat ilbakaaratu bakaaradii gabadha inay ku baaba'do biwain kulan xalaalin oo xalaal ah amase xaraamin mid xaaraan ah walaa aara raad maleh wax kasoo qaad ma leh lizawaaliha bakaarada inay ku baaba'do bilaa wain kulan la'aan wadalika miaal ka saqdatin sida soo dhicid weeye fi asaxi muctamad haddaan qabano gabadha bikrada ah iyo gabadha ayibka waa kaan soo kala qaadnay haddaba ka waran gabadhii bikrada ahayd haddii maxay bakaaradeeda ku zuulaysaa oy carmal ku noqonaysaa waxaa isku mid u yidhi haddii ay wadi xalaal ah ay ku zuusho ama wadi xaaraan ay ku zuusho wadiga xalaasha waa kii guurka wadiga xaaraantana waa zinadii wixii la midka ah dee carmar bay noqonaysaa tii xataa zinaysatay ee waxaa weeye bakaaradeeda ku zuushay zino carmar bay iyadna noqonaysaa waaya laakiin waxaan raad lahayn buu kuuli oo wax ka soo qaad lahayn haddii gabadhii bakaradeeda ku zuusho waxaan wai aan ahayn aan kulan aan ahayn sida maalan oo kale ka saqdatin meel bay ka soo dhacday gabadhii sidaa darteed bakaaradeeda zuushay ama waxaa ku dhacay dhiig waxa wey u sababay inay bakaaradii ka tagto ama waxa weeye da-deedii baa weynaatay iyo wixii la halmaada waxyaaba noocaas hadday ku zuusho waaya waman qofkii calaa xaashiyati nasabi nasabka darafkiisa ku sugan wadalika miaalka ahin walaalkii weebeeye wacamin adeerkii weeye laa yusawiju ma guurinayo sahiiratan inan yar bixaalin sinaba waayahay qofkii xaashiyata nasab ku sugnaabuu ku yihi xaashiyata nasab maxaa looga jeedaa waa wixii aan ahayn usuushi aan ahayn marka waxaa soo gelaya walaaladii iyo adeeradii iyo ilmaadeeradii wayaan sida akhi walaalkii iyo camkii adeerkii kuwaas ayagu waxa weeye inan yar sinaba uma guurin karaan ama bikra ha ahaato ama carmal ha ahaato maxaa yeelay inanta yarta ah ayaga waxaa looga baahan yahay mar kasta inuu fasaxdo gabadha bikrada ah uma guurin karaan iyo tan carmalka ahba ilaa inay hee u idanta mooyaane guurkeeda marka maadaama inantii ay yar tahay qowlkeedan uusan wax ka soo qaad lahayn intay ka qaangaadhayso uma guurin karaan awliyadan aan ahayn aabbihii iyo awowgii laa yuzawiju sahiirata bixaal watuzawaju waman qofkii calaa xaashiyati nasabi nasabka darafkiisa ku sugan wadaalika ka ahin walaalkii webeeye wacamin iyo adeerkii iyo wixii la halmaadaa laa yuzawiju ma guurin karo qofkaas sahiiratan inan yar bixaalin sinaba watuzawaju waa la meherinayaa athayibu gabadhii carmalka ahayd albaaliqatu ee qaangaadhka ahayd bisariixi اlidni idan cad baa lagu meherin karaa wa min baabi idaafati asifati ila اlmawsuuf sifadii baa mawsuufkii loo idaafeeye waay waxaa la dhihi karaa bilidni الsariix waaya wayakfi waxaa ku filan fi lbikri gabadhii waxa weeye gashaantida ahayd sukuutuhaa inay iska aamusto ayaa idankeedii ugu filan oo naga kaafinaya fil asaxi muctamad haddaan qaban gabadha carmalka ah ee marka ay idmayso guurkeeda waa inay idan sariixa ay idantaa bimacnaa waa inay aabbaheed ku dhahdaa amba walaalkeed amba adeerkeed kolba qofka de weligeeda ah waan kuu fasaxay inaad ninkaa igu meheriso waa inay caddaysaa waad fahamta sooma idan sariix ayay markaa ay ku dhawaaqayso aamuskeedii meeshan ma anfacayo aabba iyo heyrkiiba markay u fasaxayso waxaana taa daliil oo ah xadiidka nebigu yuhi calayhi الsalaatu wasalaam laysa lilweliyi maca ahayibi mrun weligu gabadha carmalkaa ah wax amara ah kuma leh xadiidkanna waa kii ahaa waahayibu tustamar gabadha carmalka ah amar baa la weydiinaya waa laga amar qaadanaya laakiin gabadha bikrada ah een weli aan guursanin hadday caaqilo tahay oo baaliqo ay tahay waxaa ku filan inay aamusto dilo ninkaa ma kuu guurinaa ninkaasaa ku doonaye hadday aamusto aamuskeeda wuxuu ka dhigan yahay idan ay idanta waaya taana waxaa daliil uu nabigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam wاlbikru tusta'mar waidnuhaa sukuutuhaa gabadha waxaa weeye bikrada ah waa la idan weydiinaya waa laga amar qaadanaya idankeeduna waa inay aamusto culamadu waxay dhaheen xataa hadday oydo oohinteedu xataa waxa laga ictibaarinaya he inay raali ka tahy ilaa inay daohintu qaylo la socoto iyo wax noocaasa mooyaan ehm, watuzawaju waa la meherinayaa ayiba carmal gabadhi carmalkayd albaaliqati qaangaarkayd bisariix idni idan cad baa lagu meherinayaa wayakfi waxaa ku filan fi lbikri gabadhii bikrada ahayd idan waxaa ugu filan sukuutuhaa aamuskeeda am waa ku filan filasax walmuctiqu kii wax xoreeyey wasulaani iyo sulaankii kal ahi walaalkii unbay la mid yihiin kana waa sababkii labaad iyo sababkii saddexaad sababkii afaraadna wuu soo isgelayaa muctiqu waa qofkii addoon xoreeyey addoonu iska laha xoreeyey addoontaas wuu welibuu u noqon karaa welibuu hee u noqon karaa oo haddii wax awliye kale aysan lahayn asagaa meherin kara waaya haddii asaga la waayana waxa weeye casabadiisii ayaa iyagana meesha soo gelaya oo sababkii saddexaad noqonaya sababkii saddexaad haddii asagu dhinto cidda walaagiisa dhexlaysa ee casabada ah ayaa gabadha meherinaya sababka afaraadna waxaa wey suldaankii suldaanku waa maxay waa boqorkii ama madaxweynihii muslimiinta waa waxaa soo gelaya asna qaadigii garsoorihii baa soo gelaya asna waxaa weeye akhi unbuu la mid yahayo waa uu meherin karaa laakiin markii lagu leeyahay muctiqa iyo suldaanku akhi bay la mid yihiin waxa weeye gabadhi ma khasbi karaan mar kasta gabadha way ka fasax qaadanayaan ama bikra ha haato ama carmal ha haato idankeeda may ku soconayaan iyadoo raalli ah oo fasaxday may meherinayaan marka suldaanku waa qofka u dambeeya gabadha meherinaya haddii la waayo awliyadeedii muctiqi iyo casabadii muctiqa ayuu suldaanka imaanaya nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam wasulطaanu weliya man laa weliya lah suldaanku waa weliga qofkii aan weli lahayn wa axaqu lwliyaai awliyada kan ugu mudan abun aaba weeye uma dabeetana jaddun awow weeye uma dabeetana abuuhu awowgaa aabbihii weeye uma dabeetana ahun walaal weeye liabaweyni ee xag aabbiya xag hooyaba ay gabadha ka walaala yihiin aw amase liabin mid ay xag aabbuun ka walaala yihiin uma dabeetana ibnuhu kaa inankiisa weeye wainsafal hoos ba u dhaadhacee uma dabeetana camun adeer weeye uma dabeetana saa'iru alcasabati waxa weeye casabada ragga ah intooda kale kalirfi xaal uu dhaxalkii la mid yahay wayuqadamu waa la hormarinayaa akhun walaal ay gabadha ka walaala yihiin liabaweyni labada dhinac bay ka walaala yihiin xag aabbiya xag hooyo calaa akhin walaal baa laga hormarinaya liabin xag aabbuunay ka walaala yihin fi adhari muctamad haddaan qaban waaya halkan malif wuxuu ku tilmaamaya tartiibka awliyadii gabadha meherinaya say u kala tartiibsan yihiin weligeed waxaa ugu horeeya ugu badan buu ku yidhi aabbihi gabadha aabbaheed baa ugu muda intuu gabadha aabbaheed nool yahay isla markaa yacni uu maamul leeyahay ahliyana uu leeyahay cid kale oo waxa wey gabadhaa meherin karta ma jiro hadduu aabbaheed uu dhinto ama uu ahliyadii ka tagto meeshii waxaa soo gelaya awowgii gabadha awowgeeda hadduu nool yahay waa awowgeed aabbo aabbaheed aabbihii dhale wey haddii eh, kaa la waayana kaa kii sii dhalay awogeedii ayaa meesha imaanaya haddii kaa la waayana akhun liabweyn walaalkeed shaqiiqa ah ee isku yihiin ayaa meherinaya haddii kaa la waayana kay isku aabbaha yihiin haddii kaa la waayana ibnuhu ibn اlakhi shaqiiq uma ibn اlakh liab yani eh, waxa wey walaalkeed inankuu dhalay hadduu doono hoosba u dhadhaco ibn ibn ibn akh hadduu doono uma dabeetana cam adeerkii baa meesha imanaya adeerka haddaba wuxuu ka dambeeyaa aabbihii iyo awowgii iyo walaaladii iyo walaaladii inamaday dhaleen buu ka dambeeyaa uma saa'ir alcasabati casabada intoodii kale sidii tartiibkii dhaxalka nagu soo dhaaftay laakiin inankii baan meesha la soo gelin u fiirso inankii meesha waa laga saaray waynoo imaan doonta haddii gabadhii ay leedahay laba nin ay walaalo yihiin midna uu yahay walaalkeed shaqiiqa isku aabbi iskoo yihiin midna walaalkeed aabbo un uu yahay ag aabbuuna walaalka kan shaqiiqaa la horraysiinaya sababtoo ah dee waxa weye uu ka xoog badan yahay kan eh, isku aabbaha sida dhaxalkaba uu uga horraynayo wuuna uga dhow yahay gabadha wuuna uga naxariis badan yahay waaya wuxuu idhi walaa yusawiju guurin maayo ibnun inan hooyadii ku guurin maahayo bibunuwatin inannimo fain kaana hadduu yahay ibna bni cammin in adeerkeed inankiisa hadduu yahay aw amase muctiqan midkii iyada xoreeye uu yahay aw amase qaadiyan uu garsoore yahay inankeedu zawaja bihi ay bimaa dukri wixii lasoo sheegay oo e, waxa weeye e, wilaayaad ah ayuu ku meherinayaa madhabkeennu waxaa weeye inanku hooyadii inuusan meherin karin inanku hooyadii ma meherin karo oo weli oo ma noqon karo waaya waa masale khilaafi ah laakiin madhabkeenu saasuu ku tegey inagoo khilaafayna jumhuur culamaa culamada badankood waxay leeyihin saddex madhab oo kale min alxanafiyati walmaalikiyati walxanaabilati waxay leeyihiin wuu meherin karaa inanku hooyadii marka imaam musani oo min a'immati shaaficiya ka mid ahaana saddexdaa imuu raacay madhabkeenu wuxuu deliishaday inanka iyo hooyadii wax nasaba kama dhexeeyo saa darteed kama cabsanaya in uu u e, meheriyey qof yani ceeb ku ah yani maadaama asaga lagu ceebeynayn isku nasab bayn ahayn waxa weeye e, taas kama cabsanayo maxaa yeelay ayadna aabbaheed buu ka abtirsanaysaa asna aabbihii buu ka abtirsanaya marka kuma dadaalaya dhaheen inuu ceeb nasabkeeda ka fogeeyo nin aan gayaankeeda ahayn baa laga yaaba ataa inuu meheriyo wafahan soo maa saas ayuu madhabkeenu ku tacliiliyey laakiin meesha waxaa yaala xadii xadiikaasna wuxuu xoojinaya madhabka jumhuurka xadiikaas wuxuu leeyahay nabig ala slam markuu doonay inuu guursado umu salma ayuu inankeedii cumar wuxuu ku yihi waxay ku tihi ayada qaala libniha inankeedii wuxuu ku yidhi qum faawija rasul la slam kacoo waxa weeye nabiga ilaahay u meheri hooyada yani hooyada igu meheri bu nabig ui ala sla slam marka xadiikaasi waa xadii sugan imaam nasaai baa soo saaray imaam axmed can umuslam ka soo saaray maxaa lagaga jawaabay dhowr jawabood bay shaaficiyada ka bixiyeen kow horta waxay dhaheen nabiga calayhi salaatu wasalaam nikaaxiisu weliba oma baahno nabiga xataa gabadha waahibata nafsaha wuu guursan karaa wamra'atan wahbat nafsaha lilnabiy marka waxa wey inankan maa qalbiga lagu macaanaynayaa asagama niyadda lagu dhisaye waxa wey nabiga oma baahnaba weli kaasi waa qodob qodobka labaad waxay dhaheen cumar bin abi salama ninkan dee eh, inankeedii ah umusalm ah inankeedii inan yar buub ahaaba xilligaas eh, aad da'diis u yar tahay maxaa yeele wuxuu ku dhashay ard alxabasha sanadii labaad ee hijrada nabigana ala slam slm wuxuu guursaday sanadii afraad marka maadaama da' yaraa dee mama suuragalba inuu weli u noqdo see ugu guurin karaa isagoo da'diisu intaa tahay eh, jawaabta saddexaad waxay dhaheen ina adeerkeed buu ahaa lakiin adeerkeed waoogaa yar shishay u ahaa ina in adeerkeed inankiisu ahaa in adeerkeed inankiisu macnaa in adeerkeed baa qabe in adeerkeed baa qabe oo abu salama in adeerkeed bu ahaa marka inankana waa inankiis marka in adeernimo ku guurinaya hooyadii e taasina way bannaanta madhabkeena way ku bannaantay waa kan ay ku leeyihiin fain kaana ibna ibna cammin hadduu inanka uu yahay hooyadii in adeerkeed inanku dhalay ama in adeerkeed inankiisu hadduu yahay wuu guurin karaa oo taas lagu suuraysanaya gabadh baa waxay guurstay in adeerkeed laxmi ah kadibna inan ba u dhashay inankaas hooyadii dhowaan wuu meherin karaa maxaa yeele waxa weeya waa ibna ibna cami ah sidoo kale hadduu muctiq yahay oo hooyadii iyadoo addoon intuu soo iibsaday uu saa ku xoreeyey sidoo kale hadduu kalsooran yahay oo weli kale aysan lahayn markaa qadaagaas ila wilaaya caama wuu ku guurin karaa walaa yuawiju ma guurinayo ibnun inan bibunuwatin innimo kuma guurin karo fain kaana hadduu yahay ibna ibna cammin in adeerkeed inankiisa hadduu yahay ow muctiqan mid ayada xoreeyey ow qaadin ama garsoor u yahay zawaja bihi arrinkaa wuu ku meherin karaa fain lam yuujad haddaan la helin mid eh, nasabka ay wadaagaan gabadhii zawaja waxaa meherinaya almuctiqu kii xoreeyey uma dabeetana casabatu casabadiisa ya waxaa weeye casabatu almuctiq muctiqa casabadiisa ayaa guurinaya gabadhii kalirtiisa dhaxalka oo kale wayusawiju waxaa guurinaya catiiqata almar'ati haweenayda gabadha ay xoraysay man yusawiju muctiqata tii qofka guurinaya ayuunbaa ayadna guurinaya maadaamat xayatan inta ay nooshahay walaa yuctabaru lamana ictibaarinayo idnu lmuctiqati tii xoraysay idankeeda fi asaxi muctamad haddaan qabaa fain maatat hadday dhimanto muctiqadii zawaja waxaa meherinaya gabadhii ay xoraysay man lahu اlwalaa qofka walaaga muctiqada ku leh ayaa meherinaya wuxuu ku yidhi haddii gabadha wax ay qaraaba yihiin uusan joogin oo awliyadii ah aan soo tilmaamayn la aabbaheed la awoogeed la walaalkeed la adeerkeed la in adeerkeed waxaasoo dhan wax nool ma jiro nasiib ma noolo nin ay nasabka wadaagaan waxaa meherinaya markaa hadday addoon ahaan jirtay oo la xoreeyey kii xoreeyey baa meherinaya waaya kaa hadduusan noolaynna casabadiisii raggii tolkiisa ahaa ayaa meherinaya waaya sidaa dhaxalka ba soo dhaafta haddii ka waran addoon gabadh ee addoon ah ee haweeney ay yaa meherinaya ilaan haweenaydu ma meherin karto waxba waxaa meherinayu kuule gabadhaa xoraysay cidda ayadaba wilaayada nikaaxeeda ka mas ah ayaa addoontii ay xoraysana welig u noqonaya waaya haddii muctiqadaas aysan fasixin ka waran idankeedo iyadu muctabar maaha gabadhaa muctiqada ee addoontaa xoraysay in laga fasax qaato looma baahno maxaa yeele iyadu maadaama aysan mas-uulba ka ahayn xagga guurkeeda waxa idan la weydiin mahayo haddii ka waran waa intay noosha haddii iyadu ay dhimato yaa gabadha muctiqada hadday dhimato addoontii ay xoraysay guurinaya waxaa guurinaya man lahu lwalaa walaageeda cidda dhaxlaysa walaaga waan soo tilmaanoo waxa wey waa dhaxalka qofkaa la xoreeyey dhaxalkiisa cidda ka dhaxlaysa haweeneydaas muctiqada ah ayaa addoontaa la xoreeyey meherinaysa fain lam yuujid haddaan la helin ay nasabkii gabadhii wadaagaan zawaja waxaa meherinaya almuctiqu kii xoreeyey meherin doona uma dabeetna casabatu casabadiis kale irtid halka xaaluu la mid yahay wayzawju waxaa guurinaya catiiqata almar'ati haweeneyda ee gabadhii ay xoraysay waxaa meherinaya man yuzawiju almuctiqata tii addoontaa xoraysay qofka u guurinayo ma tay xoraysayna u guurinaya maadaamat inta ay tahay muctiqadaasi xayatan mid nool walaa yuctabaru wax ka soo qaad ma leh idnu muctiqati gabadhii xoraysay idankeeda inay u fasaxdo addoontii ay xoraysay guur in loo guuriyo faidaa maatad hadday iyaduba dhibato oo muctiqadii baa dhimatay zawaja waxaa addoontii ay xoraysay u guurinaya man qof lahu u sugnaaday alwalaau dhaxalkii waxa weeye ama dhaxalkii waxa weye walaaga ee waxa weye addoonta ay xoraysay qof fain fuqida haddii la waayo almuctiqu kii wax xoreynaya hadii la waayo wacasabatu casabadiisi zawaja marka waxaa guurinaya asulطaanu sulطaankii baa guurinaya wakadaa saasoo kale yusawiju wuu guurinayaa sulطaankii idaa cadala haddii uu diido oo uu meherin waayo alqariibu gabadha qariibkeedii qarabada ahaa wاlmuctiqiyo kii xoreeyey wainamaa yaxsulu اlcadlu reebiddu ama diidmada weligu uu diidayo inuu gabadhii u guuriyo wuxuu ku xasilayaa idaa dacat haddii ay dalbato baaliqatun gabadh qaangaad ah caaqilatun oo caqli leh ilaa kuf'in nin gayaankeeda in loo guuriyo oo wamtanaca weligeedii markaa uu diido walow cayanat haddii ay magac dhowdo gabadhii kufa nin gayaan u ah oo iyada u qalma wa araada aladu aabbaheedna uu doono hayrahu ninkaa midaan ahayn oo asna gayaan u ah oo u qalma gabadhii falahu dalika arrinkaa u leey i mctiladan qabano haddii la waayo wax muctiqa ah. awliyadiina waa la waayo gabadhana addoon maba ahayn oo cid xoraysay maba jirtaba ama muctiq wuu jiray muctiqiina dhimay casabadiina dhimatay casabadii muctiqa gabadhii marka ayaa meherinaya waxaa meherinaya suldaanka madaxweynaha muslimiinta ama cidda uu arrintaa u wakiisho ah garsoorihii qaadigii ayaa meherinaya markaan ku leenahay qaadigaa meherinaya waxa qaadiga dawladda weeye ma aha qaadi kasta oo maaduub sharciga furtay maanta waxa wey abli waxaa meherinaya bilaa weliga ahaa dad waxa wey xafiis yaroo shareecaas ka furta oo dowladda soo qaata war maaduunka sharciga ah waxa weeye looma fasixin gabdhaha bilaa weliga ah inuu guuriyo ee waxaa loo fasaxa un gabadha weligeediihe uu la socdo hablaha bilaa weliga waxaa meherin kara garsooraha xagga dowladda idan khaas arrintaa uga haysta bal maslada lagu baraarugsanaado waa masle muhiima ah. waaya waa kii xadiidku ahaa aلsulطaanu waliya man laa waliya lah suldaanka ayaa weliga qofka aan weliga lahayn suldaanki loogama jeedo uh, waaski waxaa looga jeedaa madaxweynihii muslimiinta ama boqorkii muslimiinta waaya sidoo kale suldaanku wuxuu meherin karaa haddii gabadha weligeedii qariibka ahaa sida aabbaheed walaalkeed iyo wixii la halmaada haddii uu u jiido gabadhii inuu u guuriyo qof kufkeeda ah oo joogo u diidan yahay inuu guuriyo ayadiina raalliba ku tahay ninka way doonaysa way ku heshiiyeen guur aabbaheed baa ka hortaagan markaa suldaankii wuu meherin karaa xaakimkii ayaa meherinaya maxaa yeele qofkan mar haddii uu waajibkii lagu lahaa uu ka soo bixi waaye waxa weeye qaadiga ayaa meeshii gelaya oo u guurinaya waa haddii mar iyo laba uu diido weyaan mar iyo laba hadduu diido weyaan laakiin hadduu saddex jeer diido faasiq buu noqonayaaba faasiq buu noqonaya markaa wilaayadu waxay ku wareegaysaa abcadkii qofkii fogaa yaani weligii asaga ku xigay martabada labaad ah ama martabada saddexaad ah ayay wilaayadu wareegaysaa qaadigiima meherinayo waaya cadligu muxuu ku xasilayaa marka laleeyahay cadli weyaan cadli waa gabadha in loo diido guurkii oo laga hor istaago wuxuu ku xasilayaa buuhi gabadhii hadday dalbato in lagu meheriyo iyadoo gabadh caaqilad ah oo baaliqada oo xiskeeda qabta nin kuf u ah oo u qalma ee aabbaheed ola timaado ninkanaan doonaya aabbaheedna uu diido markaasuu cadliga xasilaya bilaa sababba u diiday ninkaa maba doonayo yidhi oo aaba maxaad ku diidanta maba doonayo ninkan jaamacad muusa dhigaa nin iyo ninkan waa kadaa de waxaan loo jeegin somalida waxyaaba ay ku marmarsoto de somaalida wa kamamaadaa hal diidangeeda ku xooqoto ma weydo de wax lagu marmarsado la waayi maayo qofkana ceeb kole loo waayi maayo muhiimaddu waxay tahay inuu qofkan kuf u yahay gabadhi asbaabtii kafaa'ada yani sharciga ahayd ee ku dhanta mar hadduu kuf u yahay uma diidi karo hadduu u diidana uu ku dambaabaya marka wilaayada waxay ku wareegaysaa qaadiga qaadigaa meherinaya ka warran haddii iyaduna ay kuf ay magacawdo aabbihiina kuf kale uu doono waxay tihi aabba ninkan aanu doonaya inaan guursado nin bay cayintay aabbihiina wuxuu ihi maye hebel baan ku guurinayaa labaduba laba ninoo kuf ah marka ma keedaa loo raaci mise kii aabbaheed maya ka aabbaheed ayaa loo raacay maxaa aabbaheed loo raacaya sababtoo ah asagaa yaani maslaxadeeda uga ogaal badan kana caqli badan kana waaye aragsan marka meel ayaduusan wa ka egeyn buu ka eegaya sa darteed kuwa asagu u dooray ayaa lagu meherinaya qowlbaa wuxuu leeyahay maya ke iyadoo dooratay ayaa lagu meherinayaa hadhow nin aysan doonayn haddii lagu meheriyo waxa laga yaaba xataa icfaaf inuusan meesha ka dhicine oo gabadhiiba ninkay ku joogsan weydee kaa iyadoo ay dooratay lagu meheriyey qowlkaana waxaa doortay alimaam subki laakiin waa qowl eh, madhabkaan muctamadku ahayn intanuun carrabkaan soo marino wuxuu idhi fain fuqida almuctiqu kii wax horeeyey haddii la waayo wacasabatuhu iyo qaraabadiisii zawaja sulaanu boqorkii muslimiinta ayaa gabadhii u guurinaya wakadaa saasoo kale boqorkii muslimiinta ayaa gabadhii u guurinaya yusawiju uu guurinaya sultaankii idaa cadala haddii uu gabadhii guurkii ka hor istaago alqariibu qariibkeedii weliga u ahaa walmuctiqu iyo kii xoreeyeyba wainamaa yaxsulu alcadlu diidmadii gabadha guurka laga hor istaagaya wuxuu ku xasilayaa idadacad hadday ugu yeedhadha weligeedii baaliqatun gabadh qaangaada caaqilatun oo caqliga ilaa kufin nin gayaankeeda in lagu meheriyo oo wamtanaca markaa uu diido walow cayanad hadday magacdooda kufan mid kuf u ah wa araada alabu aabbihiina uu doono hayrahu kaa kufka u ah mid aan ahayn falahu aabbihii daalika arrinkaa uu doonay buu iska leeyahay oo kufkii uu isagu doonayay ayuu ku meherinayaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno wallahu tacaala aclam wsala allahu waslm calaa nabiyina mxamed